رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به wuxuu baabu yahay nahyu lmutasadiq ninkii wax sadaqaysanayay oo laga reebo ama loo diido an yashtariya inuu iibsado maa tasadaqa bihi wixii uu sadaqaystay yacni ruux baa wax sadaqaystay ama sadaqa waajiba ha noqoto sakadii ah ama sadaqa sunnaa ah ha noqoto wixii uu sadaqaystay oo iib ah oo ruuxuu ku sadaqaystay iibinayo hadduu arko ma iibsan karaa wey arintaas oo loo diido oo la yidhaahda ha iibsanin ayuu baabu can cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu idhi xamaltu waan xambaaray buu idhi calaa farasin faras korkii baan ku xambaaray fii sabiili illaahi alla jidkiisa dhexdiisa yani wuxuu ka wadaa waan siiyey ruux baan siiyey ama oon milki siiyey ama waan waqfay buu ka wadaa ta waa la dhihi karaa fa adaacahu markaasuu dayacay alladii kiibaa dayacay kaana uu ahaa cindahu agtiisa faraskii waxaa dayacay ninkii uu siiyey ama ninkii waqaf buu ahay gacanta ku hayay baa dayacay yani sidii la rabay muusan calfintii iyo gacankuhayntii iyo hagaajintii iyobuu yuu ka gaabiyey faaradtu waxaan doonay buu idhi an ashtariyahu inaan ka iibsado wadanantu waxaanan u maleeyay buu annahu isagu yabiicuhu inuu iibinayo birukhsin qiimo jaban inuu ku iibinayo waxaan isla buu idhi maadaama uu dayacayba qiimo jaban buu siinayaa kagala wareeg oo dib u soo cesho faraskaaga fasa'altu markaasaan weydiiyey buu idhi annabiya nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam faqaala wuxuu udhi laa tashtari ha iibsanin walaa tacud hana ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadii ha ku noqonin wain actaakahu haba ku siiyo bidirhamin hal dirhamba ha kugu siiyo bimacnaa hal dirhamba ha kaaga iibiyee ha ka iibsanin hana ku noqonin maxaa yeelay fa ina alcaa'ida midka noqday fii sadaqatii sadaqadiisa dhexeeda ruuxa ku noqday kal caa'idi sida ruux ku noqday buu la mid yahay fii qay'ihi mantagiisa dhexdiisa ruux mantagay oo mantagiisa dib u cunay buu la mid yahay ruux sadaqa u baxsaday dib u soo ceshaday muttafaqun calayh ayb xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa in aan sakada aad baxsatay ama sadaqada aad baxsatay aadan dib u soo ceshan karin siin lagu siiyey iyo iibsi aad ku aad iibsatay toona inayna gacantaada ku soo noqon karin culimmada qaarkood waxay leeyihiin faraskaas cumar wuxuu ahaa ninka dayacay wuu siiyey isagu waqaf kaga dhigay khaas ah oo siin bay ahayd waana midda keentay inuu iibsan karo qolyana waxay idhi ma ahee wuxuu ahaa waqaf buu ahaa ayb ee markii ay uu muxuu ahaayey waxay leeyihiin faraskii muhimaddii loogu talagalay ee loo waqfay ayuu ka caajisay oo gudan waayey waqafkuna maqsuudkii loogu talagalay hadduu gudan waayo marka waa la iibin karaa oo waa la bedeli karaa qolana saasay ku fasirayaanoo marinayaan ayb almuhim wuxuu loo deliishanayaa xadiiska inay xaaraam tahay ku noqoshada sakadaadii ama sadaqadaad bixisay ama iib ugu noqo ama siismo lagu siiyay ugu noqo inay xaaraam tahay buu faa'iidinaya daahirka xadiidka sida alimaam alqurtubi iyo qayrka ay leeyihiin sababtuna waxaa laga qaadanayaa wuxuu kala mid dhigay nebigu sal lla alay sidii ruux mantagay oo mantagiisa dib u cunay oo kale mantaga cunitaankiisuna inay xaaraam tahay waa laysku waafaqsan yahay cunitaankiisu inay xaaraam tahay waa laysku waafaqsan yahay saas way maanaa ayib وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أنa cمرa cمر oo aabbihiiya xamala wuu xambaaray calىa farasin faras korkii wuu ku xambaaray fii sabiil الlah wafii lafdin tasadaqa wuu sadaqaystay bifarasin faras buu sadaqaystay fii sabiililahi jidka allow ku sadaqaystay uma kadibna ra'aaha wuu arkay cumar ra'aa wuu arkay haa faraskii tubaacu iyadoo la iibinaya fa araada wuxuu doonay an yashtariyaha inuu soo iibsado fasa'ala markaasuu weydiiyey annabiya nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam faqaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi laa tacud ha noqonin fii sadaqatika sadaqadaada ha ku cumaru cumarow rawahu ljamaca zaad albukhaariyi bukhaari wuxuu wariyey wuxuu siyaadiyey fa bidalika kaas sababtii ayuu kaan ahaa ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa laa yatruku mid aan ka tegin an yabtaca inuu iibsado shay-an shay oo tasadaqa uu sadaqaystay bihi isaga ilaa xaal jacalahu uu yeelaya mooye sadaqatan sadaqa uu ka yeelaya mooye bimacnaa shay uu sadaqaystay oo iiba hadduu arko inuu soo iibsada kama tegi jira laakiin hadduu soo iibsado haddana sadaqo unbuu kasii dhigi jiray milkigiisa yani dib uma intifaacsan jirin ilaa jacalahu sadaqatan ayb waxamala way xambaareen buu idhi kan sheekha dhahaya qawmun xadiiskan sadaqadaadii dib uma iibsan kartid dhahaya xamala way xambaareen haada kani qawmun dad waxay ku xambaareen cala tanziihi yani karaahatu tanziih waa shay laga fiican yahay xaaraamse ma gaadhsiisna saasay ku xambaareen ayb nahyi baa xadiiska ku sugan nahyiguna asalkiisu taxriim buu faa'iideeya maxaa tansiih ugu rarteenoo aad daliil u haysataan inuu nahyigu karaahad uu yahay karaahaduna tansiih tahay taxriim aysan ahayn wuxuu yidhi tanay u rareen waxtajuu waxay daliishadeen oo ay xamliga noocaasa u daliishadeen bicumuumi qowlihi odhaahda uu nebigu yidhi sal lay slam caamnimadeeda aw rajulin ishtaraaha bimaalihi fii khabari abi saciid xadiikii abi saciidaan soo marnay ah, xadiidka abi saciid waa kaan ku soo marnay baabu sarfi fii sabiili اllahi wabni sabiil waxaa yar dib ugu noqdaa yani laba baab kadib laba baab kadib ayaan kusoo marnay xadiidka abi saciid waa xadiidka ugu horreeya baabka asarfu fii sabiili اllahi wabni sabiil ayb lafdiga dambe xadiidka wa fii lafdinta laa taxilu اsadaqatu liqaniyin ila lihamsatin licaamilin calayha aw rajulin ishtaraaha bimaalihi yacnii sakadii waxay u bannaan tahay nin miskiinka ka soo iibsaday oo xoolihiisa kaga soo gatayna way u bannaantahay aduu miskiin ma tihid laakiin faqiirkii la siiyey ama miskiinkii la siiyey baad ka soo gadatay waa kuu bannaantahay marka cumuumkiisa maxaa laga faa'iidaysanaya marka waxaa laga faa'iidaysanayaa sekada aad soo iibsatay miskiinka la siiyey ama sadaqada aad soo gadatay ama tii adiga aad bixisay ha noqotee markii hore adig kaa tagtay ama nin kale ha ka soo jeedo sako iyo sadaqa soo gaadhay ruux inaad xoolahaaga kaga gadan karto buu xadiisku faa'iidaynaya cumuumkiisa marka waxaa laga qaadanayaa in aad iibsan karto sakadaad adugu bixisay oo dib ula soo laaban karto maadaama kaasi sidaa faa'ideeyey cumuumkiisu xadiidkan cumar waxaa lagu xambaarayaa marka nahyigani waa nahyu tansiiho waa laga fiican yahay inay bannaan tahayna waxaa ku tusaya xadiidka abu saciid cumuumkiisa kaas wuxuu ku tusi inay jaa'is tahay in laga fiican yahayna xadiidka cumar baa ku tusaya karaahatu tansiih saasay ugu xambaarayaan laakiin xadiidka eh, hore ow rajulin ishtaraaha bimaalihi waxaa la dhihi karaa waa caam oo lababa waa soo gelaysaa in ay xoolahani sakadaadii yihiin oo soo iibsanayso iyo in ay yihiin ruux kale sakadiisa ood miskiinkii ka soo iibsanayso labaduba waa soo gelayaan waa caam marka kan cumarna waa khaas oo wuxuu khaas ku yahay sekadii adiga aad bixisay ama sadaqadaaad bixisay soo iibsigeeduu diidan yahay sidaas daraaddeed xadiiska abu saciidna waa caam kanna waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas way marka iskama hor imaanayaane xadiidka cumarna wuxuu khaas ku yahay zaka ama sadaqa adiga kaa baxday ma bannaana xadiidkaa kalena wuxuu ku tusayaa inta kaloon adiga kaa bixin oo cid kale ay bixisay oo masaakiinta gacantooda gaadhay iyo cidii mudnayd inaad ka soo iibsan karuu xadiiska kalena faa'iidaynaya saa in loo kala tawjiihiya fiican beddelkii xadiidka yani waxa weeyaan yani nahyigiisa ama dilaaladiisa la sarfin lahaa macna wayadullu waxaa kutusaya buuhi calayhi korkiisa waxaa kutusaya karaahadu inay tansiih tahay waxaa kutusaya ibtiyaacu ibni cumar ibnu cumar iibsigiisaa kutusaya wa huwa raawi alkhabar waana ninka xadiiska warinaya walow fahima hadduu ka fahmi laha minhu xaggiisa altaxriima xaaraamnima hadduu ka fahmi laha lamaa facalahu muusan sameeye hadduu ka fahmi lahaa in ha iibsanintu ay xaaraan ku tusayso ma uusan soo iibsadeen ibnu cumar wataqaraba bisadaqatin yacni mana uusan wataqaraba bisadaqatin sadaqa muusan ku dhowaadeen oo tastanidu ilayhi taa cuskanaysa ee eh, mxuu ahaayey eh, intuu soo iibsado haddana ma sii sadaqaysteen leanna sadaqaysigani wuxuu cuskan yahay milkinta soo iibsiga yuu ku salaysanya soo iibsigii hadduu xaaraam yahay sadaqaysigan cuskanna muusan sameeyeen waay ayb marka waxay tusaysaa ibnu cumar inuu arkahayay in la iibsan karo waana raawi lhabar sidaasna isagaa fahmay ayib saasuu le adiga masaladaasi waa masale khilaafiya laakiin daahirka xadiiska sida ka muuqataay in la soo iibsado inay xaaraam tahay baa daahirkiisa ka muuqata tamhiilkaana laga garanayaayo fa ina alcaa'ida fii hibatihi fii sadaqatihi kaalcaa'idi fi qay'ihi xadiis kale wuxuu ahaa laysa lana maalu saw ah, tusaale xun ma lihin haddaan yani wuxuu la mid yahay ey mantagiisii cunay oo kaleeto marka miaalka noocaasoo kaleeta ah iyo tusaalaha noocaasoo kale ah shay xaaraamuu ku dhici sidaasaad mooddaa daahirka xadiidka inay ka muuqato oo aysan bannaanayn laakiin haddii sakadii aad bixisay ama sadaqadii aad bixisay dhaxal kuu soo celiyo oo ciddii aad siisay baaba dhintay markaasaad dhaxal u heshay taa iyada dhib male wax weeyaan inaad ama iib ku soo hesho ood iib ku soo ceshato ama siin lagu siiyey aad ku soo ceshato laakiin haddii ruuxii ka dhinto oo markaa dhaxal ay kugu soo gasho waad qaadani markaa waxaana laga faa'iidaysanayaa xadiidka muslim iyo hayrkii ay soo saareen anna imra'atan atat rasuula allahi sal lay waslam haweenay baa u timi sal lay slm markaasaa waxay tidhi kuntu tasaddaqtu calaa ummii biwaliida rasuulka ilaahay hooyaday baa waxaan ku sadaqaystay addoon wa innahaa maatat wa tarakat tilka alwaliida hooyadayna waa dhimatayoo waxay ka tagtay addoontii aan siiyey hadda ka hor markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam qad wajaba ajruki wa rajacat ilayki fi lmiiraah ajirkaagiina waa sugnaaday hooyadaa sadaqadaad siisay ee mxuuha addoontaadiina waa kuu soo noqotay oo dhaxal bay kuugu soo noqotay wa marka hadday dhaxal tahay dhaxalka waxa wey waxaad waxaad adugu awood u leedahay maaha dhaxalka waxaa la yidhaahdaa waa tamliik ijbaari awah waa milkisiin qasab ah. ma diidi karta adiga ilaan yacni sababtiisa mar haday timaaddo qasab waad leedahay adugu ama sadaqayso ama hayso saas way macnaa taa way ka gedisan tahay iyadu baabu fadli asadaqati cala azawji walaqaarib wuxuu baab yahay ee sadaqada lagu sadaqaysto ninka ama xaaska iyo qaraabada zawjkaasi hadda waxaa laga wadaa xaaska oo ninkeeda wax ku sadaqaysanaysa ama qaraabadaada inaad sadaqada siiso oo sakadii siiso ama sadaqada aan waajibkahaynba siiso fadliga ay leedahay buu baabuy can zaynaba laga warin imra'ati cabdillahi bn mascuudin ahayd qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal lay rasuulku wuxuu uhi tasadaqna sadaqaysta dumarkiiow tasadaqna sadaqaysta yaa macshara annisaa dumarka kulankoodow ama dumarkan kulmayow wax sadaqaysta walow min xuliyikunna walow yacni waxa weeye jinjimaha iyo dahabka iyo waxyaala ad isku qurxinaysaan haba noqotee hataa wax kale haddaydaan haynin waxaad isku qurxinaysaan bixiya oo dahabkaiyo waxaad xidhantihiina qaalad waxay tidhi farajactu waan noqday ilaa cabdilaahi baan ku laabtay bay tihi cabdullahi bn mascuud waa ninkeedii faqultu markaasaa waxaan idhi innaka adigu nin yahu rajulu nin baad tahay khafiifu daati lyadi oo gacantiisu shaygay u saaxiib tahay khafiif ah bimacnaa waxay ka wadaa waa kinaaya can alfaqri yani ninkan gacantiisaa fudud ama gacantiisa waxa ku jiraa fudud bimacnaa waxba ma haysta wa marka ninaan waxba haysanin baa tahay kawada waina rasuul allahi sal lay slam rasuul allana qad amaranaa wuxuuna amray bisadaqati sadaqadii buuna amray haddaan dumarkii nahayna nebigu sadaquuna amray ee fa'tihi nebiga u tag oo fas'alhu niyahu soo weydii fain kaana hadduu yahay daalika arrinkaas oo inaan adiga kugu sadaqaysta yujzi yujzi'u mid gudaya cannii xaggayga haddii inaan ku siiyo adiga oo ninkaygii ah hadday iga gudayso waa okay wa ilaa haddayna iga gudaynina saraftuhaa sadaqadan waxaan ku bixinayaa ilaa hayrikum idinka cid aan ahayn baan u iilahayaa kac soo weydii bay tii sadaqaana la amray inaan wax sadaqeeyana way iga go'anta xoolay lahayd marka haddii adiga inaan ku siiyo oo ninkaygii ah ay arintaasi igaga filan tahay hadda waa sax haddii kalena cid kalan siinaya ee arrintaa ka catagoo nabiga soo weydii bay waxay tidhi fa qaala cabdulaahi cabdulaahi wuxuu yidhi bal i'tiihi aad u tag anti adugu aniga ha ii dirini kax adiga u tag buu ku yidhi oo soo weydii nabiga sal lay slam qaalad waxay tidhi faintalaqtu waan tegey fa idaa markaaba imra'atun haweeney oo min al ansaari reer ansaareed ah ayaa bibaabi rasuulilah sal lay slm nabiga iridiisa joogta markay soo aaday ayay iridii waxay kula kulantay haweenay kale oo ree ansaareed ah haweenaydaasoo xaajatii dantaydu aajatuha danteeda ay tahay xaajatii xaajatuha bimacnaa isku dan baaban nahayba su'aasha aan wato lafteeda iyaduna wadataa iriddan baan isugu nimdatay oo na kulmisay wa kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa qad ulqiyat mid la riday calayhi korkiisa almahaabatu haybaysi waa laga haybaysan jira nebigu sal lay slam yani inta laguma dhiiran jirin dadku waa ka haybaysan jireen ayb fakharaja markaasaa waxaa soo baxay bay tii wa kaana wuxuu aha rasulullahi sal lay slam qad ulqiyat calayhi almahaaba qaalad waxay tidhi fakharaja waxaa soo baxay calaynaa korkanaga bilaalun bilaal baa nagu soo ama xishoonayna oo meeshii joognaa bilaal nagu soo baxay faqulnaa lahu waxaan ku nidhi i'ti rasuulalahi sal lay slm waniyo rasuulka u tag oo fa akhbirhu waxaad u warrantaa anna imra'atayni laba dumar ah ayaa bilbaabi iridda taagan kuwaasoo yas'alaanika ku weyddiinaya nebi allow atujzi'u ma gudaysaa alsadaqatu sadaqo canhumaa xaggooda maka ka gudaysaa calaa aswaajihimaa raggooda korkooda ay ku sadaqaystaan sadaqa ay raggooda ku sadaqaystaan maka ka gudaysaa wey ma baxaysaa wa calaa aytaamin iyo agoon korkeed ay ku sadaqaystaan oo fii xujuurihimaa xanaanadooda ku jira xujuurtu waa dhabta yacni dhabtooda saaran oo iyagu mas-uuliyaddooda ay hayaan baa laga wada raggooda inay wax ku sadaqaystaan agoon ay mas-uul ka yihiinoo ayagu ay gacanta ku hayaanna ku sadaqaystaan ma ka gudaysaa sidaasay ku weydiinayaan dheh su-aashaa noo weydiiy nebiga sal lay slm walaa tuhbir hana u sheegi nabiga man naxnu annagu cidaanu nahay Ah, heble iyo heblaha dheh magacyadanoda ha u sheegi keliya uun su'aasha noo soo weydiiye qaalad waxay tidhi fadahala wuu galay bilaalun bilaal waa galay fa sa'alahu markaasuu weydiiyey su'aashii buu nabiga weydiiyey sal lay waslam laba dumaraa iridda taagan su'aashaasayna rabaan fa sa'alahu faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi lahu isaga bilaal wuxuu ku yidhi man humaa labada dumarku waa kuwee waatay ka baqahayeen naqari bay man humaa yihiin qaala wuxuu idhi imra'atun way haweenay oo min alansaari ree ansaareed ah wa zaynabu iyo zaynab waay labadaba zaynab alla qaala wuxuu idhi ayu zayaanibi zaynabooyinka tee weeye waa badan yihiine tay ka tahay zaynabooyinka qaala wuxuu idhi imra'atu cabdillaah waa xaaskii cabdillaahi bn mascuud fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam lahumaa waxaa u sugnaaday labada dumarka ajraani laba ajir bay leeyihin sadaqada ay ku bixiyaan ninkooda iyo agoonta ay gacanta ku hayaan laba ajir bay ka helayaan maxay tahay qaraabati ajirka qaraabanimay ka helayaan iyo wa ajru sadaqati iyo ajir sadaqana waa leeyihi bimacnaa qaraabanimada iyo xigtanimadana ajir bay ku helayaanoo waa sila qaraaba xidhiidhin ajirkeed waa bukhaariyi bukhaari lafdigiisa waxaa ku sugan atujzi'u bay tidhi ma aniga xaggayga an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa zawji ninkayga korkiisa inaan ku bixiyo iyo wa calaa aytaamin carruur korkood oo fii xijrii dhabtayda ku sugan bimacnaa mas-uuliyaddayda ku suganoo anugu aan nafaqeeyo markaasaa nebigu jawaabta ugu jawaabay salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkan waxaa loo deliishadaa in xaasku sakada xoolaheeda ka go'da inay ninkeeda siin karto ooy ku bixi karto waana ra'yi ay qabaan culimo fara badan waxaa qaba thawri shaafici abu xaniifa labadiisii saaxiib riwaaya can maalik iyo riwaaya can axmed waxay qabaan xaasku ninkeeda sakada way siin kartaa sadaqada oo sunnada iska baddaa iyada taa waa markii la yidhaahdo labada dumarkaa waxay rabeen inay baxsadaan sako waajibay ahayd haddii la yidhaahdo qolyaa diiddanoo waxay leeyihiin ninkeeda saka kuma baxdo oo ma siin karto sababtana waxay leeyihiin xadiisku wuxuu ku saabsan yahay labada dumarkaa waxay baxsanayeen sadaqay ahaydee sako waajiba maba ahayn laakiin jawaabta waxaa la leeyahay shaarica qur'aanka iyo sunnadu sadaqa markay cabbiraan ta waajibkana way u isticmaalaan ta sunnadana way u isticmaalaan nebiguna labada dumarka markay u yimaadeen oo su'aasha weyddiiyeen istifsaar ma weyddiininoo ma dhihin waxaad bixinaysaan ma tii waajibkahaydba mise waa tii sunnadaah marka waa meesha la yidhaahdo tarkul istifsaar ixtimaal hadduu jiro nebiguna uusan waxba istifsaara weydiinin jawaabtiiyo duuduubanna uu siiyey tunazal mansilat alcumuum wey markaas waa imaamu shaafici hadalkiisii wa yacni caam tii waajibka ahayd iyo tii sunnaydba inay soo gelaysaa marka meesha laga qaadanaya ninkii yidhahdaa marka sunno umbaa laga wada calayhi daliil waa midda labaadee xaasku inay ninkeeda sekada siin karto wax maanica looma hayo wax daliiloo diidaya ma jiro daliiloo sharcan diidayaana looma hayo xadiiskan cumuumkiisana waa laga faa'iidaysanaya sidaas daraaddeed ra'yiga ay culimada faraha badan qabaani ayaa wuxuu yahay ra'yiga xoogga badan oo haweentu inay ninkeeda siin karto sekada xoolaheeda ka go'day hadii uu ehlu yahay hadduu miskiin yahay ama faqiir yahay asnaaftii mid ka mida uu gelaya macna sheekhu wuxuu yidhi waa mu'alifkee wa haada kani cinda akari ahli lcilmi ahlulcilmiga badankood agtooda fi sadaqati tatawuc bay ahaatee sadaqada oo sunnadeen waajibka ahayn ayay tani tani ahaatayoo xadiiskani wuxuu ka hadlaya waa taas saasay culimmadu u badan yihiin laakiin waxa weeyaan eh, yani qaar badani ha qabaan laakiin qaar badanna waxay qabaan sida kale sidaas kaleana xoog badanoo soo sheegnay macnaha ayb wa can sulaymaan bni caamirin can nabi sal ly wslam amaa ninku inuu xaaskiisa iyada sekada siin karo isaga sekada xoolihiisa ka go'day ninka xaaskiisa ma siin karaa ibnulmundir iyo kayrkii waxay soo gurinaya ijmaac ah in laysku waafaqsan yahay inuusan ninka sekadiisa xaaska ayna ku bixin maxaa waxay leeyihiin nafaqadeeduba isagaa laga rabaa marka haddii la yidhahda sekada sii dee waxa isagay nafcigu ku soo noqonaya oo booskii biilka iyo nafaqada iyo masruufkiibay geli kadibna isagay u soo laabanaysaa manfacadu taasaa laga cararayaa bay leeyihiin wabitaali kuma bixin karay qabaan sidaas wax weeyaan waa sida ay jumhuur ahlicilmi qabaan qaarna ijmac bay soo guurinayaan wacan sulaymaan ibni caamirin can inabiyi sal lay waslam nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa oo loo deliishadaa haweentu xoolaheeda ee tasarufkooda iyo bixinta inay xor u tahay oo gabadhaa dee xoolaheeda inay bixiso ninkeeda oo cabdulaahi ibnu mascuud ah nebigu kuma dhihin ninkaaga ka amar qaado oo xoolahaaga wuxuusan ku amrin ha ka bixinin taa waxa weeye axaadiista kale xadiis sunanka ku timid oo dhahaysa haweenaydiiyon xoolaheeda wax ka bixinin ilaa ninkeeda idankiisa mooye wa calayhi baa waxaa la odhanayaa axaadiistaasi waxay ku tusaysaa sida sunnadee fiican inay ninkeeda la tashato waay xoolaheeda markay yani ku tasarufaysa waa laakiin laazimkuma ah inayna laazim ku hayn maxaa ku tusaya xadiidka zaynab baa ku tusaya iyo hayrkiiba macnaha oo inay tasarufi karto biduuni idnihi sidaasna iyadan xadiiskanna xadiiska macnahana waa laga faa'idaysan wa can sulaymaan ibni caamirin can innabiy sal lla lay waslam qaala nebigu wuxuu yidhi alsadaqatu sadaqo cala almiskiini miskiinka korkiisa wax lagu sadaqaystaasi sadaqatun waa miskiin inaad wax ku sadaqaysato ajirkii sadaqadaad ka heli waa wa hiya iyadu sadaqadii calaa dirraximi mid qaraabtinimo uun saaxiiba korkiisa markaad ku sadaqaysato markay ahaato intaani laba ajir waay wa hiya sadaqadii calaa dirraximi mid qaraabtinimo uun saaxiiba korkiisa markay ahaato lagu sadaqaysto intaani laba ajir waay sadaqatun weye wasilatun sadaqatun weye sadaqo iyo wasilatun qaraabo xidhiidhin ruux raxim ah oo xigta ah oo ama dhanka aabba ka imaanaya ama dhanka hooye ka imaanayo dadka ku-xiga markaad ku bixiso ajirkii sadaqana way leedahay ajir qaraabo xidhiidhinna way leedahay labadaasay leedahay markaad laakiin miskiin uun iska siisa markaa aan xigto ahayn markaasi ajru sadaqa hal ajir weeyo ajirkii sadaqaday noqonaysa ayib raa waxaa wariya xadiidka axmed wabnu maajah watirmidi kadalika nasaa'i baa soo saaray tabraan iyo xaakim wuu saxiixinayaa xaakim iyo dahabi sheekh albaani tirmidina waa taxsiininaya xadiidku waa sugan wacan abi ayuubin ilansaari qaala wuxuu uhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi inna afdala asadaqati sadaqa midda ugu fadli badani calaa dirraximi mid qaraabo u saaxiiba korkiisa sadaqada lagu bixiyo wey alkaashixi ee muxuu ahaayey cadaawad qarsanaya alkaashix ama baahi qarsanaya rawa axmed kadalika abaraani baa soo saaray xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira xajaaj ibnu arta nin layidhahdo mudallis ah wuuna cancaneeyey dacfi baa ku jira zuhri inuusan ka maqlinna waa la sheegaa laakiin xadiidku waa saxiixun liqayrihi sanadku waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix liqayrihi kan dambe waxbaa u markhaati kacaya iyo kaan soo marnayba ayb kaashixa waxaa la yidhahdaa kaashixa waxaa la yidhahdaa almucrid alladii yaطwi ama yuطwi kashxahu can saaxibihi waa midka mxuu ahaaye kaa jeesaday ruuxa kaa jeeda ee kaasi jeeda ee kelidiisa kaa laabay oo saaxiibkii kelidiisa ka qarsaday kashiga waxaa la yidhahda alkashxu maa bayna alkhasirati ila dilci اlkhalfi min alinsaan yacni kelida iyo feedha yartae feedh calaanta la yidhaahdo meeshan u dhaxaysa ee jidhku iska laabo ayaa kashixi la yidhahda kaashixa marka waxaa la yidhahdaa ruuxa cadaawada kuu qarinaya waa la dhahaa kaashix waxaa kaloo la yidhahdaa kaashixa ruuxa duruuftiisa iyo danihiisa kaa qarsanayana waa la dhahaa marka waxa weeyaan qaraabo duruufaysan oo dhiban oo dhibtiisii iyo duruuftiisii kaa qarsanaya waa mid ama ma ahe qaraabanimada ay u dheer tahayba inuu kaa xun yahay oo cadaawad iyo waxhayso kaas noocaasoo kale ah wax siintiisa yaa ugu fadli badan sadaqa la bixiyo ayb walahu waxaa u sugnaaday axmed miluhu xadiidkaa mid la min xadiii xakiim ibnu xisaam xadii kaloo xakiim ibnu xisaam warinayo kaasoo kale buu axmed soo saaray isagana axmed iyo daarimi soo saaray isagana sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku bimajmuuci turuqihi shawaahidiisa waa saxiixun liqayrihi sidaas wey xadiidku waa sugan waxaana deliishanaya axaadiistan waxaa deliishanaya a'immada qaarkoodoo maray in sakada la siin karo qaraabada walaalaha abtiyaasha adeerada ilmaadeerada dadka qaraabada in la siin karo oo qaraabanimadu inay sakada ku mutaan oo xaq siyaada ah ku yeeshaan mooye inayna qaraabanimadu wax u diidaynin oyna qadinaynin taasaa laga qaadanaya macnaha ama kuwa aad nafaqaysa ha noqoto nafaqadoodu waajib ha kugu noqoto ama kuwa aadan nafaqaynin ha noqdeen sidaana waxaa qaba alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisaa qaba wuxuu leeyahay licumuumi hadihi alaxaadii axaadiistani ma kala qaadeen walicadami almaanic midda labaad weeye wax nasoo u diidaya qaraabadaasi in sekada wax laga siiyo ma jiro nas diidayana lama hayo nusuustan iyo axaadiistan cumuumkeedana waxaa laga qaadanaya inay iyagu iyaga wixii la siiyaba ugu fadli badanta mana kala qaadinoo nasku sadaqada waajibka iyo midda yani tatawuca ma kala qaadin ama sakadii ha noqoto ama sadaqadii sunnadaiyo tatawucayd ha noqoto saasuu leeyay imaam abu xaniifa calayh raxmat ullah wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi idaa kaanuu hadday yihiin dawuu qaraabatin qaraabo kuwa u saaxiib ah idaa kaana hadday ahaadaan dawuu qaraabatin kuwa qaraabo u saaxiib ah kuwaasoo laa tacuuluhum aadan adigu biilayninoo nafaqaynaynin fa actihim sii kuwa min sakaati maalika xoolahaaga sakadooda wax ka sii waa qaraabo adiguna ma biishid ma nafaqaysid kuwaas sakadaada wixii ka go'a ah, wax ka sii wain kunta haddaad tahay tacuuluhum kuwa ku nafaqeeyooo biila haddaad falaa tucطihim sakada waxa ka siini walaa tajcalha ha yeelin sakadii liman tacuulu cidda aad nafaqaynayso ha u yeelin waxa uga yeelin bimacnaa cid aad nafaqadooda bixinayso qaraabadaadaah ood biilayso waxa ka siinin sakada qaraabada aadan waxba siininna sakada wax ka sii halkaasuu maray waxaa wariyey alram fii sunanihi abubakrin aram baa warinaya aarkan ibnu cabaas ma garanaya inuu sugan yahay in kaleeto sidaa hadda aarku ku tusayo oo qaraabada in laba loo kala qaado qaraabo nafaqadooda iyo biilidoodu waajib kugu tahay ood biilayso sakada waxba kuma laha man siin karti qaraabo aadan sekado aan nafaqadoodiiyo biilkoodu waajib kugu ahaynna sekadii waxbaa laga siin karaa sidaasi waa madhabka maalik iyo shaafici iyo ay marayaan wey qayrkood oo mxuuah madhabka shaaficiga caanka ku ah macna tayib laakiin sidaa wax u kala qaadaya oo nas oo marfuuca oo nabiga gaadhsiisan ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed waxaa xoog badan oo mas'aladaa ku xoog badan ra'yiga alimaam abu xaniifa oo inaan la kala qaadin oo qaraabadaasi ee sekada dhammaantood ay wax ku leeyihiin siintooduna siintuna ku asaxayso licadami daliil awalan iyo licumuumi hadihi lcadami almaanic walicumuumi hadihi alaxaadiid sidaas way macnaha ayb amaa aarkan cabdilaahi bn cabaas hadduuba sugnaadaba waa ijtihaad aaabi wey ijtihaad saxaabi wey ijtihaadka saxaabiguna mar hadduusan ijmaac ahayn ma aha muxuu ahay wax laazima maaha laazima maaha waa yani aar mawquuf cala bni cabaas wa ayib taasi waa qaraabada taa laakiin waxaad dood gooniya ka taagantahay dadka aad dhashayee kaa farcamay iyo dadka ku dhalay eed ka farcantay yani aabbaha iyo awowga hooyada iyo ayeeyooyinka kuwaa usuul baa la dhahaa waa salka aad ka soo jeeddo wa waxaa la mida dadka adiga kaa farcamayoo carruurtaadiiyo caruurtay sii dhaleen kuwa ayaga si gooniya masaladooda laysugu haystaayo jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan inaynay sakadu ku bixin maxaa ama waalid oo waxaagay wax ku leeyihin ama waa kuwa kaa farcamo carruurtaadiiyo waxay sii dhaleenoo ayagana xaq mubaashiray xoolahaaga ku leeyihin haddayba baahan yihiin sidaas daraaddeed sekada wax laga siin maayay qabaan ibnulmundir iyo kayrkiina ijmaac bay soo guurinayaan in laysku waafaqsan yahay laakiin ijmaacaasi ma jire masalada khilaaf baa ku jira oo qolyaha dhahaya waa lagu bixin karaa usuusha iyo furuucda iyagana waa lagu bixin karaa qolyaha qabaaye waxay deliishanayaan xadiikii macn ibnu yaziid ee bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen xadiikii macn ibnu yaziid wuxuu ahaa macn ibnu yaziid baa wuxuu leeyahay ahraja abi dananiira yatasadaqu biha cinda rajulin fi lmasjidi aabbahay baa danaaniir lacag dahaba ah oo uu sadaqaysanayay iyo nin masaajidka fadhiya agtiisa dhigay wuxuu idhi lacagtaas ii sadaqee fa ji'tu fa akhadtaha buuri anigii baa imidoo lacagtii qaatay buuri lacagtii aabbihii ninka u dhiibay masaajidka fadhiya ii sadaqee yidhi wiilkiibaa intuu soo dabamaray buuhi niyahu anaa anaa baahane isii wuu qaatay wuu qaata waa ku danaysa duqii hadduu ka war helay wuxuu yidhi wallaahi maa iyaaka aradtu ilaahay baan ku dhaartay adiga kuulama jeedin bu lacagtaa inaan ku siiyo aniga masaakiin kalaan meesha u dhigaye wiilkaygii baa tahay adiga kuulama qastin kuulamana niyoonin buui iisoo celi xoolaha wiilkuma yeeline fa ji'tuhu fakhaasamtuhu ilaa rasuulilahi sal lay slam ah, rasuulkaan isula tegaynaaman kuma siinaayo kumana soo celinaayo kaale nebiga isula dacwoonne waa israaceen odayga wiilka <laughs> nebigaa isula dacwooday sal lay waslam oo uu leeyay rasuul ilaahayow sadaqaan meesha hadhigtay nin baan u dhiibtay inuu ii sadaqeeyaan ugu talagalay wiilkaygii baa iisoo doomaroo ka qaatay wiilkiina wuxuu leeyahay anaa baahan ah, dacwadii baa nabiga u tagtay sal lay waslam markaasaa nebiga wuxu uhi sal lay slam laka maa nawayta walaka maa ahadta yaa macnu buu yidhi yaziidoo odaygiiyohuna warniya waxaad niyootay baad leedahay adiga soomaadan sadaqa niyoon in laguu sadaqeeyo niyadaadii waad leedahay ajirkaagiina waad leedahay war yahuna waxaad qaadatay baad adiguna leedahay la dhaqaaq saasaa lagu kala saaray marka waxay leeyihiin xadiisku ma kala qaadin duqa sadaqada uu meesha dhigay inay sake ahayd iyo inay sadaqo caadiya ahayd ma kala cada wiilkiisii baana qaatay oo intifaacsaday nebigaana u xukumay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh halkaasay marka waxay leeyihiin xataa hadday furuucdiiyo dadka caruurtaadu baahan yihiin waa la siin karaa meeshaa dood baa ku jirta waxaase loo badan yahay usuushaada iyo furuucdaada inayna sakadu ku bixin sidaa waa sida loo badan yahay macnaha xaalaad baase culimmada qaarkood ay ka soo reebayaan baabu zakaati alfitri halkaasuu imaamku ku soo gebagabeeyey sakaatulmaalkii iyo sida loo bixin iyo laga bixin laakiin qayb muhima ah ayuusan taabannin oo ah sakada loo yaqaano zakaat alcuruud curuudu tijaara alaabta ganacsiga ah iyo waxyaalaha tijaarada ah sakadooda iyo axkaamta loo baahan yahay iyo shuruudeeda iyo dawaabideeda iyo haba yaraatee maba baabaysaninba waana waxyaalaha hadda sekadu laga sakeeye wax ugu badanba wey lanna ganacsi baa ugu badan hadda wax jira khilaaf baa ku jira badeecada laga ganacsanayo noocay dooni ha noqoto ama dhul ha noqoto ama dhar ha noqoto ama electronic ha noqoto wax alla waxay doonaan ha noqoto marba haddii shaygu lafihiisa intaad soo iibisa aad sii iibinayso oo aadan ugu talagashayn inaad sii haysato inaad milkidood haysato aadan ugu talagashanayn ead rabto inaad isdhaafiso curuudu tijaara la yidhahda in lagu leeyaho sakadu ku waajibaysana waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi waay salafan wa khalafan daahiriyada iyo bacdulculamaaba waxay leeyihiin sakaba laguma leh laakiin cala asawaab saka waa lagu leeyahay waxaa loo deliishadaa aayadda qur'aankaee alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min tayibaati maa kasabtum waxaad kasabteen kiisa wanaagsan wax ka bixiya wax wanaagsan ka bixiya marka maa kasabtum waxay leeyihiin waa wixii ganacsiga lagu kasbado ribix iyo faa'iida iyo xoolihii ku yimido wa mima akhrajna lakum min alrdina waa beertii dhulka ka go'day marka sakada inay lagu leeyahay iyo aahaar kaliya waxba isa saarayaan xadiis marfuuca ku soo arooray waa daciif laakiin aahaar iyo aayaddaa tafsiirkeedoo selafka saa uga sugan tahay iyo taabiciintii ay saa uga sugan tahay inay curuudu tijaara ku fasireen halkaasay isku xoojinayaan ayib in lagu leeyahay marka waa sida raajix laba shardi baa lagaa maarmaanaho in sannad u soo wareego xoolaha iyo in ay gaadhaan qiyaastii sakada lagu lahaa nisaabkii qiyaastii sakada ku waajibaysa inay gaadhaan xoolahaaga ganacsiga ku jira qiyaasta sakadu ku waajibaysa markaan rabno inaan ogaannana waxaan u laabanaynaa nisaabkii dahabka oon soo marnay soo ma yacni tijaaradaada waxa markaad qiimayso hadday gaadho ieeagraam oo dahab ah hadday goyn karto markaa saka waa lagugu leeyahay haddii tijaaradaada markaad qiimayso wixii kuu soo baxay ayna graam oo dahaba ah suuqa ka goyn karinna seke laguguma laha xagga nisaabka inaan xadidno waxaan ula laabanaynaa dahabka nisaabkiisii waana soo marnay sooma shardiga labaadna waa inay sanad u soo wareego oo sanadkii laba goor zaka kuma waajibto hal mar bay ku waajibaysaa ayib sida marka looga sakaynayo waxay tahay oo sakada looga bixinayo alaabta ganacsigaa waxaad qiimaynaysaa wixii kuu yaalla alaabta kuu taalla ayaad qiimaynaysaa waxaad ku qiimaynaysaa sicirka suuqa aad ku iibinayso ead ku gadayso cala araajix sicirkaad ku soo gadayna ma sicirka laga yaabo hadhow inay gashana maaha laakiin maalinkaa aad sakada bixinayso suuqa waxay ka joogto ayaad ku qiimaynaysaa qiimayntii waxbaa kuu soo baxay waxaad ku daraysaa wixii kaash ah lacag oo kuu taallaad ku dari hadday jirto intaa waxaad ku daraysaa oo saddexaad hadday jirto dayn maqan oo dadka aad ku leedaho adiga kuu maqan oo rajale dayntaa laba ah mid waa mid aad ka quusatay oo dadaad ka sabirtay aad ku leedahay midna waa miday u badan tahay inaad helayso taa ay u badan tahay inaad helayso ayaad ku daraysaa saddexa saddexdaa markaad isku darto waa qiimayntii alaabta iyo lacag caddaana wixii aad haysato iyo daynta kuu maqaneed rajaynayso saddexdaa markaad isu darto ayaa waxaad ka goynaysaa daynta adiga lagugu leeyay daynta adiga lagugu leeya baad ka jari marka waxa soo hadhay baa markaa waxaad fiirinaysaa nisaabkii sakada ma gaadhay mise ma gaadhin haddayna gaadhin qiyaastii zakadu ku waajibaysay laguguma laha waxba hadday gaadho intaasi xaasilkee soo baxday baad ka sakaynaysaa marka sidaasaa marka looga sakeeya curuudu tijaarada saasaa looga sakaynaya muusan taabannin sheekhu laakiin ahmiyaddeeda darteed baanu xoogaa intaa uga taabanna baabu zakaati alfitri afurka sakadiisii ayuu baabu yahay tani waa akaatulbadanka akaatulbadan taa horeen soo marnay waa sakaatulmaalka waa sakada xoolaha ka go'da tanina waa sakaatulbadan oo jidhkay ka go'daa waa sakaatulfitriga afurka ramadaan marka laga afuro sakada ku waajibta dadka wey taasuu meeshan ka galay can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu farada wuu waajib yeelay rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuul alla wuxuu waajib yeelay sakaat afurka sakadiisii min ramadaana ramadaan laga afuray afurka ramadaan laga afuray sakadeedii ayuu nabigu waajibiyey sal lay slm saacan ayuu waajibiyey suus oo min tamrin timir ah ow amase saacan suus oo min shaciirin heed ah calalcabdi addoonka korkiisu ku waajibiyey walxuri iyo ruuxa xorta ah waaldakari midka labka ah iyo walunha midka dhadiga ah korkiisa wasaqiiri midka yar iyo walkabiiri midka weyn oo min almuslimiina muslimiinta rawahu ljamacatu jamaacadii baa warisa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa farada rasuulullaah waxaynu ka qaadanaynaa sakaatulfitrigu in ay farad taho waajib tahay waana sida ay jumhuur ahlicilmi qabaan inay waajib taho fariido tahay nabigaa farad sal lay slam meesha uu leeyahay zakaat alfitri ayadana waxaa laga qaadanayaa oo muxuu ahaay laga faa'iidaysanayaa sakaatulfitrigu waxay waajibtaa marka ramadaan laga afuro oo goormaa laga afuraa maalinta ramadaan ugu dambaysa qoraxdeedu markay dhacdo xilligaasaa ramadaan laga afuray markaasay waajibaysaa idaafadaana ku tusaysa sakaatulfitriga halkaasaa laga qaadanaya macnaha ayib inay qoraxda maalinkaa dhicitaankeeda ku waajibaysana waa madhabka thawri axmed iyo isxaaq iyo shaafici fi ljadiid ixda riwaayatayni can maalik waah qolyaa waxay ma ahee waxay waajibaysaa subaxda ciidda ah way waajibaysaa marka la leeyahay bimacnaa fahano xilligaa lagu leeyahay way waajibaysaa ciddii ka hormartay oo dhimatay sekadaa laguma leh ciddigii xilligaa kadib dhalatay oon joogin markaana sekadaa laguma leh way waajibaysaa macnahaasay faa'iidaynaysaa bimacnaa ciidda habeenka ciidda qoraxdeeda markay dhacayso ciddaan joogin laguma leh waay maxaa yeele xilligii xukumku waajibahayay ma joogin ama wuu ka hormaroo xilligaa ka hor buu dhintay ama xilligaa kadib buu dhashay waxba laguma leh saasaa laga wadaa bimacnaa xilligaasay waajibaysaa macnahaasay wadataa manaa ayib meesha uu leeyahay sidoo kaleeto saaca waa u tegi doonaa yesuuska waajibaya inta uu yahay al abdi addoonka sakaatulfitriga in lagu leeyahay iyadana waa madhabuljumhuur sayidkiisaana ka bixinaya culimmada qaarkood waxay leeyihiin hadduu yahay sayid addoon kasbado oo xoolo leh hadduu isagaa iska bixinay laakiin xadiisan soo marnay waxay tilmaamaysaa addoommada sayidyadoodaa lagu leeyay sakaatulfitrigooda meesha uu leeyahay walunha midda dhadiga ah haweenta xaaska ah ayagana say culimadu u badan yihiin ninkeedaa lagu leeyahay sakada maxaa yeele biilkii bay raacsantah ayib qolyaha waxay leeyihiin ma ahee awri iyo abu xaniifa iyo ibnulmundir iyo ayada lafteedaa lagu leeyahay bay dheh ah, maxaa ninka loo saarahaya halkaas iyagu ka baxay ayadoo haska bixiso laakiin sida loo badan yahay waa in hadday xaas tahay ninkeeda lagu leeyahay oo ninku bixinaya ayib min almuslimiina sidoo kale ama saqiirka wasaqiiridaas ayadana yani waxaa loo badan yahay saqiirka ilmaha marka adduunka uun jooga cidda mas-uuliyaddiisa haysaa isagana ka bixinaysa hadduu xoolo leeyahay cid mas ka ana ay jirto xoolihiisii isaga gacanta ku haysa ciddaasaa laga rabaa inay ka bixiso hadduusan xoolo lahaynna cidda biilkiisu ku waajibaysa ayaa la rabaa inuu bixiyo aabbihii ama awowgii ama cidda mas-uulka ka ah ayaa ilmaha yar ka bixinaysa ilmaha yarkaa waxaa laga wadaa marka ilmaha markaa adduunka jooga ilmaha uurka ku jira cumaan ibnu cafaan baa laga wariyaa inuu yidhi way fiicantahay in laga bixiyo imaamu axmed baana qabay inay fiicantoo sunno tahay ilmaha uurka hadduu uurku soo baxoo caddaado in laga bixiyo way fiican tahay buui laakiin inaysan waajib ahayn waa laisku waafaqsanya waxa waajibkaa ah waa uun ruux dhulka korkiisa joogoo nool umbay waajib tahay ayb weli axmed axmed waxaa u sugnaaday walbukhaari wa abi daawuuda iyo abu daawuud intuba waxay ku dareen xadiidka wa kaana bnu cumar cabdulahi bni cumar wuxuu ahaa yucطii mid siiya atamra timirta ayuu bixin jiray ilaa caaman sanad mooye waaxidan oo mid ah kaasoo acwaza uu baahigeliyey attamru timirtu ay baahigelisay mooye oo fa acطaa wuxuu siiyey sanadkaa ashaciira heeddii buu markaa bixiyey yacni cabdulaahi bni cumar sidiisaba wuxuu ahaan jiray nin aad iyo aad isugu daya wixii nebiga ka sugnaaday inuusan dhinacna u dhaafin ku ad adag buu ahaa marmarka qaarkood xataa waxyaalo saxaabada kale ayna aad u raacraacin buu isagu raaraaci jiray ayb wuxuu marka samayn jiray isagu wuxuu dhihi jiray anugu timirun baan bixinay wuxuuna arki jiray noocyada la bixiyo inay timirta ugu fadli badanta saas daraaddeed timir unbuu bixin jiray hal sanad ah oo timirtii yaraatay oo timirtu baahi gelisayoo uu ka caajisay ama la waayaba mooye sanadkaana shaciir buu bixiyey marka xoogaa inuu qabay baa muuqata inay timirtu ugu fadli badan tahay xagga bixinta waa ra'yi ibnu cumar wa ayb walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yuctuuna kuwa siiya oo sakaatulfitriga bixiya qabla alfitri afurka ka hor biyowmin maalin aw yowmayni ama laba beri taana waxay tilmaamaysaa xilliga sakaatulfitriga la bixinayo xilligay waajibaysa waan sheegnay soo ma oo waxay waajibaysaa habeenka ciidda qoraxdiisu markay dhacdo ama maalinta ramadaan ugu dambaysa qoraxdu markay dhacdo xilligaasay waajibaysa laakiin aarkan ibnu cumar wuxuu faa'iidaynayaa bukhaariiyo khayrkii ay warinayaan in la bixin jiray afurkaas ka hor maalin ama laba beri xilligaa in lasii bixin jiray ayb in lasii bixin karo habeenka ciidda ah maalin ka hor ama lababiinka ka hor in la sii bixin karoo dadka la sii siin karo ayaa waxaa qaba maalik iyo axmed oo lasii hormarin karayo macnaha ayib in lasii hormarin karayo laakiin labadaa beri wixii ka sii horeeya inaan la bixin karin hadduu ruuxu bixiyana inuu soo celinayo oo ynan anfacaynin lanna waxay leeyihiin waa sako wakhti leh waa cibaado wakhti leh waa in wakhtigeedii lagu bixiyo oon laga hormarinin in laga hormarin karayo waxyaalaha kutusaya waxaa ka mida aarkii ah xadiiskii fi saxiix albukhaari abu hurayra waa kii sakatulfitriga ilaalinahayay ee saddex bayn shaydaan kusoo noqonoqonahay sakatulfitri laysu keenay intaan dadka loo qaybinin meesha lagu ururiyey bay marka waa lasii hormarin karaa maalin iyo laba beri laakiin maalin iyo laba beri ka hor oo bisha dhexdeedaa ma sii hormarin kara ma sii bixin karaya way diidan yihiin a'immadaas oo shaafici waxaan u jeedaa maalik iyo eh, axmediyo waa diidan yihiin laakiin imaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu qabaa ramadaanba hadduu dhasho waa la bixin karaa oo wuxuu leeyahay laba sabab ayaa muxuu ahaay eh, eh, ayaa laba sabab ayaa fariidadan tadaata keenaya labadii sabab midkood hadduu guntamo waa la bixin karaa buu leeyahay sida sakaatulmaalka oo kale loo hormariyo akaatulmaalka oo kale ayuu uga qiyaas qaadanaya saasuu marinaya abu xaniifa isaga ka darayoo wuxuu yidhi abu xaniifa wuxuu leeyahy laba sanaaba lasii hormarin karaaba ka daroo dibi dhal waay ah, se wuxuu leeyahay sanadkan iskaba dhaafay sanadka soo socda ka ka sii dambeeya sakaatulfidrigiisa haddaabaad bixin kartaa buu kuleeyay abu xaniifa isagu wax ka daray masaladaasi marka khilaafkaasaa ku jira axwadkiiyo dadaalkuna wuxuu ku jiraa in aan laga hormarinin habeenka ciidda ah maalin iyo laba beri wixii ka sii horeeya khalad baa igula jira saas man in lagu taqayudo siday ahaan jirta cahdigii nebiga salawaatu rabbi wasalam aleyh saxaabada saasaad moodaa inay an abi saciidin اhudri qaal wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahay nuhriju kuwa bixiya akaatfiri akaatulfirigaanu bixin jirnay saacan baan bixin jirnay suus oo min acaamin cunto ah aw amase saacan suus oo min shaciirin heed ah aw amase saacan suus oo min tamrin timir ah aw saacan oo min aqitin caana la ingejiyey ah aw amase saacan oo min zabiibin zabiib baan bixin jirnay hrajaahu buhaariy muslim baa soo saaray saacan min acaamin sida raajixa cuntaa laga wadaa culimmada qaarkood waxay ku khiaabi iyo khayrkii waxay ku fasireen yani acaamka baashan la yidhahda qamandida min acaamin qamandida ayaa loo yaqaanay xilligaa acaam bay leeyihin laakiin sida axaadiista kale tilmaamayso qamandidu naadir bay ahayd wakhtigii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shaam bay ka imaan jirtay mar dambay soo badatay laakiin xilligaa hore naadir bay ahayd ee sida riwaayaadkiisa qaarkii kutusayaan acaaminta waxaa laga wadaa cunto oo dhan wa kaana acaamunaa yowmaidin waa ka dhahaya marka cuntaa laga wada ayb haddii cunto laga wado maxaa shaciir iyo tamri iyo aqid iyo zabiib looga dambaysay jawaabtu waxa weeye waa waxyaalaha loo yaqaano luqadda carabiga ah waa dikru alcaam ama dikru tacmiim qabla takhsiis marka hore cuntaa la sheega cuntooo dhan kadibna cuntadii qaybihii wakhtigaa la isticmaali jira wax ka laga magacaabay marka waxa weeyaan takhsiiskan afraaddii caamka qaar ka mida la sheegsheegay iskama hor imaanayso iyo yani tacmiimka hore oo acaamlaga fahmayo kelimadaas wa fii riwaayatin riwaayo kale ku sugan suuska waa ka hadli doonnaa iyo muxuu u dhigmaa waan ka hadli doonnaa insha allah tacala wa fii riwaayatin riwaayo kale ku sugan kunaa waxaanu ahayn buui nukhriju kuwa bixiya akaatfiri akaatulfitriga ayaan bixin jirnay id wakhtigii kaana uu ahaa fiinaa dhexdannada rasuululahi uu ahaa sal lay slam markuu rasuulku dhex joogay waxaan bixin jirnay akaatulfitriga saacan baan bixin jirnay suus oo min acaamin cunto ah aw amase saacan baan bixin jirnay oo min tamrin timir ah aw amase saacan baan bixin jirnay oo min shaciirin heed ah haciirtaasi waa nooc iyadana qamandida u yara laakiin mxuu ahay ka gedisan ka gedisan oo mxuu ahay cuntooyinkan maxanahay la cunay ka aw saacan oo min shaciirin heed aw saacan suus oo min zabiibin zabiib ah zabiibku waa cinabka adkaaday wey ow mase saacin oo min aqitin aqidkaasina waa kaan sheegnayo waa caanaha markii laga saaro biyaha laga saaro aanaha xoolaha oo ama qoraxda loo dhigaya markaasaa intay dhanaanaan oo baa waxaa ka baxaya dhacaanka dhan markaasay adayg ku soo baxayaan ingegan ama waa la karkariyaa oo dabka la saaraya markii dabka la saaro waa loo daynaya dabku marka dhacaanka dhan buu kala baxaya caanihii iyo marka dufankoodii yaa isku soo hadhaya labeentii iyo wixii o dhan iyagoo wata bay marka isku soo hadhayaan markaasay adkaanayaan aqidka kaasaa la dhaha kalbaay baa laga dhahdaa meel miya sheekhsuu saas maay kalbay miya ah. kalbaayad muxuu ahaay mindi baaba lagu goostaa bay dhaheen marka say u adag yihiin ya lo'da miya iyo adhiga ah. saas maanaa sida sida ugaalidoo kalea loo goosan bay ku leeyihin marka marka caanahaas wey caanaha la yidhaahdo ee aqidka la yidhaahdo aqidka aqidkaa in lagu bixin karayo waa masale khilaafiya maalik iyo axmed iyo kayrkood baa qaba in la gudi karo xataa reer magaalku bixin karaan qaar culimmada ka waxay leeyihiin caanaha fadhiye adkaadaya ingega waxaa bixin kara reer baadiyahoo keliya iyo dadka ay quudka u yihiin laakiin reer magaal maya bay leeyihiin takhsiiskaa in la kala qaaday reer baadiye reer magaal daliil ma leh reer magaalka laftooda caana adag way bixin karaan taqriiban waxaa hadda ku dhow caanaha boodharka caanaha boodharka ah ee maalan niidada iyo mxuu ahay koostiga iyo magacyahan faraha badan hadda wata ayaa ku dhow taas manaa aad ugama foga falam nazl kamaa naazuulin buu yidhi ninka la abu saciid falam nazl kamaa naazuulin kadalika sidaa buu inaannu saa u bixinayno sakaatulfitriga kamaanaan zuulin buu idhi xataa qadima ilaa uu yimid calaynaa korkanaga u soo galay oo uu noo yimid mucaawiyatu mucaawiya almadiinata magaalada madiina uu noo yimid sidaa annagoo wadno ree madiina cuntooyinkaa ku bixinay sakaatulfitriga ayaa mar dambe waxaa noo yimid ninka la yidhaahdo mucaawiyat bin abi oo markaa xaj ama cumro u socda ayaa magaalada madiina soo maray xilligaana waa xilliguu uu muslimiinta boqorka u ah isagoo socduu soo maray fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anugu la ara waxaan arkaa buu yidhi muddayni laba mud oo min samraa'i shaam shaam qamandideeda ka mid a ah, tacdilu inay u dhiganto saacan suus oo min tamrin timir ah ayb fa ahada waxaa qaatay buu yidhi annaasu dadkiibaa qaatay bidalika arrinka samraa'a shaamtu waxa weeyaan waa qamandi shaam ka imaan jirtay oo markaa madiine aan inta badan ku badnayn ama aan horayba loo isticmaali jirin ayaa shaam ka timid oo qaali ah oo qiimo badan mucaawiya marka wuxuu leeyahay aniga waxaa ii muuqata buudhi ila quman laba mud oo qamandidaa shaam ka timaadda ah inay u dhiganto suus dhan saac dhan bay u dhigantaa oo ah timir ah fahan oo saacu waa afar mud marka laba mud oo qamandi ah iyo afar mud oo timir ah isagoo ku yidhi bay ka dhigan tahay markii qamandi la bixinayo suus niskii ha la bixiyo markii waxyaabaha kale la bixinayana suus kaamila ha la bixiyo oo sababtu maxay tahay sababtu wuxuu leeyahy qamandidan shaam ka timaadaayo way ka qiimo badan tahay cuntooyinka kale marka maadaama ay ka qiimo badan tahay iyada nisfu saaca ah laga dhigo suus niski oo laba mud ah cuntooyinka kalena maadaama iyada ka hooseeyaanu ka qiimo liitaan ha laga dhigo suus kaamila ah oo afar mud ah mucaawiya saasuu soo jeeday buuhi magaalada madiine markuu yimi fa akhada annaasu dadkiibaa qaatay bidalika arinka oo macnaha hadii qamandi aad bixinaysana oo taashaam ka imaanaysana in nisfu sac la bixiyo oo laba mud ah hadii aad cuntooyinka kaleo timir iyo shaciir iyo kuwaa kale haddaad bixinaysana inaad bixiso sac kaamila ah inaad bixinayso qaala abu saciid wuxuu yidhi falaa azaalu anigu ka zuuli maayo uhrijuhu saaca inaan bixinayo kamaa kuntu sidii aan ahaa oo kale uhrijuhu mid bixiya sidii wakhtigii nebiga aan u bixin jirin baan haddana u bixi mucaawiyana warkiisa kuma jira buuri warkiisa isagaa yidhi waa ijtihaadkiisa anigana ilama qumana buuri maxamed annagu waxaan ka soo gaarnay <clears throat> cuntooyinka la cuno suus ha la bixiyo saac ha bixiyo laakiin qamandida iyada nisu saaca la bixiyo mucaawiya wata buui aniguna kuma waafaqsan tii aan bixin jiray wakhtigii nebigumbaan haddana bixin bu ayb rawahu ljamacatu baa waris xadiistaasi xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa qaybtiisa dambe raashiimada qiimahooda waxa la bixinayo horta suuska ama saacu saacu taqriiban wuxuu u dhigmaa xagga mudka marka la yidhaahdo saac waa afar mud saacu waa afar mud mudkiina waa labadaada sacab ruux gacmihiisu dhexdhexaad yihiin oo dadka aad u gacmaha waaweynna aan ahayn dadka aad u gacmaha yaryarna aan ahayn dadka gacmaha dhexdhexaadkaa leh labadiisa gacmood markuu isku qabto hal mar markuu ku qaado ay buuxaan labada sacab oo ishaya marka waxaa la yidhahdaa mud waay mar labaad waa mud labaad afar goor markuu saa u qaado buu saac noqonaya sus bay markaa noqonaysaa waa saac sakaatulfitriga intaasaa marka waajibaysa saac ama afar mud ayib sidaasi marka waxay ahayd sidii macmuulka ahaa oo wakhtigii nebiga iyo saxaabadii lagu camalfali jiray laakiin hadda waa isbadeshay oo hadda miisaan baa la isticmaalaa cuntooyinka saaca waagaasi wuxuu ahaan jiray halbeeg yani wuxuu ahaan jiray mxuu ahay koobo wax lagu beego ayaa saaca la dhihi jiray haddana wakhtigana hadda aan joogno waxyaalihii la beegi jiray hadda waa la miisaamaa way adag tahay marka in inta beeg laga soo raro miisaan in la keeno qiyaastii in lagu keenaayo masale fudud maaha marka sababta keenaysana waxa weeye horay baan uga soo hadallay oo maraan fogay baan ka soo hadallo shaygu markii beegitaanku sidiisaba ee wuxuu inta badan salka ku hayaa oo waxyaabaha la beegayo ku kala yani badan yihiin xagga xajmiga xagga shayga qarada uu leeyahay intuu la egyahay baa beeggu u noqonaya miisaankuna wuxuu u noqonayaa shayga culayskiisa marka culayskii xajmigii waa kala tegayaan marka ma dhici karto marka in la yidhaahdo miisaan go'an inta la bixiyo in la yidhaahdo intaasoo kiilo ayaa kulli wax walba saacoodu noqonaya bariiska iyo qamandida iyo yacni wax weeyaan muxuu ahaaye e, e, gallayda iyo masagada yaryar iyo isku culays ma ah mar haddayna isku culays ahayn isku miisaan noqon maayaan mid walba marka waa in gooni loo raadiyo la yidhaahdo markaad haddaad kaa bixinayso saaciisu waa laba kiiliyo intaa waa laba kiiliyo badh waa laba kiiliyo rubuc waa laba kiiliyo saa inay ku timaaddo mooyaane hal miisaan ama wada imaan karayaan maxaa yeelay beeg bay waaga hore ahaayeenoo saacu waa beeg miisaan haddi loo bedela haddii la yidhaahdana way kala tegayaanoo way iskhilaafayaan waana midda keentay inay culimmada ijtihaadkoodu iskhilaafo qaarba meel ku dhuftaan taas way macnaha qaar ay yidhaahdaan maalan sheekh ibnu cuthaymiin oo kale burka rasiinka ah markuu ka qiyaas qaadanayo wuxuu leeyahay waa laba kiilo iyo saacii waa laba kiilo iyo afartan giraam saasuu maraya bariisku nooc kaluu noqonaa wadaaddo kaleoo iyaguna daba galay waxay leeyihiin <clears throat> saacu wuxuu noqonayaa laba kiilo iyo boqol iyo toddobaatan iyo shan mise lix gram laba kiilo iyo kiilo tumunkeed bay noqona meelahaas ya ah. mise kiilo khumuskeed adiga laba kiilo iyo laba boqoloo gram saasoo kale ay ku dhowdahay qaar way ka badinayaan laba kiilo iyo bar bay gaadhsiinayaan qaar way ka badinayaan waxay gaadhsiinayaan saddex kiiloay gaadhsiinayaan maxaa keenay insaa laysu khilaafo keenay soo wareejinta laga soo wareejiyey beeg oo loo soo wareejiyey miisaamid ayaan la heli karin daabit intaasoo dhan isu wada keena culimada ijtihaadaadkoodu saasay ugu kala tegayaan marka laakiin inta aan fiiriyey waxaa lagu soo dhawayn karaa ee tii ahayd in sacabka la isticmaalo labada sacab oo oo afar goor ah marka la qaado ani waan qiyaasay waa kala tegayaa bariiska wuxuu ku imaanayaa laba kiilo iyo waxyar burku waa ka tegaya aad bay isu khilkhilaafayaan laakiin ixtiyaadka taqriiban adigu laba kiiliya badh uun haddii laga dhigo sida hadda la isticmaalo ah laba kiiliya badh wuxuunbaa la socdaan isleh kama marna ka badan mayso waxbaa la socda siyaadaa la socoto siyaadada la socota ay marka sadaqaha iska noqoto sadaqaha iska noqoto saas macmuulu bihi oo lagu camal falaa macnaha laakiin yani in laysla meel dhigaayo masale adag masale fudud maaha hanu nimaadno marka in la kala qaadoo la yidhaahdo bahasha la yidhaahdo yani samraa'u shaam oo qamandidii shaam ka imaanaysay nisfu sac laga dhigo cuntooyinka kalena sac laga dhigo masaladaa iyada axaadiis baa ku soo aroortay oo axaadiistani sheekh albaani waa xoojinaya fi silsila saxiixa saxaabo badanna waa ka asaxday sidaa mucaawiya ra'yigiisa axaadiistaasaana qaarkood ay asixinayaan oo isku xoojinayaan qaarna waxay leeyihiin axaadiistaasi wax ka sugan ma jiro oo ibnulmundir iyo bayhaqi iyo kayrkood waxay leeyihiin wax ku asaxay ma jiro labada mud ee xintada wax ku asaxo xadiia ma jiro ficlan axaadiista in laysku xoojiyaay waa mas'alo ijtihaadi ah oo axaadiista sanadkeedu ma nabadgashana inuu laysu ururuurinoo laysla doondoonan mooye oo laga doodi warway isxoojinaya isma xoojin karta mooyaane qolyaha diiddan waxyaalahay ku diidayaan waxaa ka mida ah waxay leeyihiin xintadani wakhtigii nebiga maba jirinba salawatu rabbi waslaam caleyh oo waxaa laga fahmayaa ninka abu saciid wa kaana tacaamunaa yowmaidin cuntanadanu maalinkaa waxay ahaan jirtay yani waxaway shaciirta iyo timirta iyo zabiibka iyo aqidka laakiin xinta ma jirin qamandi ma jirin waqhtigaa isaga lama jirin ama naadir bay ahayd la dhahaya macana ayb laakin albuhaariya buu yidhi bukhaari lam yadkur ma sheegin fiihi dhexdiisa xadiidka qaala abu saciid falaa zaalu ila aakhirihi xadiiska qaybta dambe ee abu saciid hadalkiisa ah oo falaa azaalu uhrijuhu kama kuntu uhrijuhu hadalkaasi bukhaari isagu ma warinin jamaacada intooda kala warisa wabnu maajah ibnu maajah isaguna ma sheegin wabnu maajah ibnu maajahana lam yadkur ma sheegin lafdada aw ee xadiidka ma sheegin fii shayin shay dhexdii kuma sheeginoo minhu xadiidka ka mida qaybaha u laabataan saacan min acaamin aw saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw ibn maajah aw awdaa ma warin awda yani wax weeyaan kelimadaa takhyiirka faa'iidaynaysa ibn maajah ma yani wax kuma jirta lafdigiisa taas wey macnaha bukhaarina qaybtan dambuna warinin abu saciid ninka la ydhado ibnumaajahna ma wariyo oo muxuu ku wariyey marka wuxuu ku wariyey waaw buu ku wariyey badala aw oo waxay noqonaysaa saacan min tamrin wa saacan min shaciirin saacan min zabiibin saasay noqonaysaa macnaha <clears throat> wlinasaa'iinasaa'i waxaa u sugnaaday can abi saciidin alkhudri qaal wuxuu ihi farada wuu waajib yeelay rasuulu lahi sal lay waslam <clears throat> sadaqat alfitri zakaatulfitri buu waajib yeelay saacan buu waajib yeelay oo min طacaamin cunta aw mase saacan oo min shaciirin haciir ah aw mase saacan oo min tamrin timir aw saacan min aqiin yani waa xadii xasana wa huwa xadiidkani wuxuu idhi xujatun waa xujo wuxuu daliilu yahay fii ana alaqita caanaha la inkejiyey aslun inay asal yihiin aslun inay wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo culimmada qaar baa waxay yidhahdeen caanaha ingegani waxay uu noqon karaan sakaatulfidriga lagu bixin karaa markii wax kale la waayo ama dadka quuta oo reebaadiyaha ah qoladaasuu doonayaa inuu kidhahdo saa ma ahee aqidku waa asal iskii u madax bannaan oo cid walba ay sakada isaga bixin karto saasuu xadiidku tusaya xaggee laga qaadanaya li'anna wuxuu garab dhigay oo uu ku lamaaniyey timirtii iyo shaciirtii iyo cuntadii iyuu ku lamaaniyey kuwaasi kuwaasina cid kastaa bixin karto mid walbana yani asal ahaantiisu u madax bannaanyahay wax kale in la waayo shardigaasi meesha kuma jirule wlidaaquطniyi daaraquni waxaa u sugnaaday can ibni cuyayna uu ka warinaya can ibni cajlaan muxamed ibni cajlaan sufyaan ibni cuyayna can ibni cajlaani muxamed ibni cajlaan wuxuu ka warin can ciyaad ibni cabdillaah can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu idhi akhrajna maanaan bixinin calaa cahdi rasuli lahi sl ly sl nabiga wakhtigiisii ilaa saacan suus mooye oo min daqiiqin cunto la shiiday ah. Ah aw amase saacan saac min tamrin timir a aw amase saacan saac min sultin nooc shaciirta ka mida ah. sultigu waa nooc shaciirta ka aw amase saacan suus mooye oo min zabiibin zabiib ah, aw saacan min shaciirin aw saacan min aqitin kuwaa mooye wax kale maanaa bixinin waqhtigii nabiga sal lay slam faqaala ibnu madiini wuxuu yidhi cali bn cabdillaahi bn madiini waa eh, sheekhii bukhaari imaam lcilal waa imaam lcilal wa shaykhu lbukhaari wey faqaala ibnu lmadiini wuxuu yidhi lisufyaana sufyaan wuxuu ku yidhi sufyaan ibnu cuyeyne oo sheekhiisa wuxuu ku yidhi ya aba muxamed abu muxamedow inna axadan ruux oo ruwaadda xadiiska warisay ka mida ah, laa yadkuru ma sheegayo fii haada xadiiskan dhexdiisa addaqiiqa daqiiqda kuma sheegayo ayib yacni fahno xadiidka arrimaha aan ku bixin jirnay uu leeyahay waan ku bixin jirnay abu saciid wuxuu ku daray daqiiqda daqiiqdu waa raashinka shiidan waa ama bur ha noqdo ama ugaali ha noqdo ama wixii shidan oo dhan ama qamandi ha noqdo wixii shiidan baa daqiiq la marka wuxuu ku daray kan shiidanna waan bixin jirnay ardaygiisa marka oo ninka la yidhaahdo caliy ibni cabdilaahi bni madiini ayaa sufyaan ibnu cuyayn oo lafdigaa meesha rag wariyey oo ku daray ayaa wuxuu leeyahay sufyaanow ragga kale xadiidka wariyey lafdiga maynan ku darin meesha ee adiga xaggeed ka keentay daqiiqda xadiiska cid kaloo ku sheegtay ma jirto ayb fa qaala wuxuu yidhi ibnu uyayna bala iska badaaye huwa isagu fiihi xadiidka waa ku jiraa buuri lafdigani waa ku jira xadiidka ka weeyaan buuri rawahu qutni baa weli ayb qutni iyo qayrkii baa xadiidka wariyey nasaa'ina waa soo saaray laakiin sida cali bni bnadiini uu tilmaamayo lafdiga daqiiqdu xadiidka kuma jiro waa shaad daciifa weye xadiidka intiisii kale waa sugan yahay daqiiqda sheegitaankeedana xadiidka waxaa la koli noqday sufyaan ibnu cuyayna waxaana khilaafay rag iqaad ah sida yaxya ibnu saciid iyo hayrkiiba saas daraaddeed lafdigaasi oo daqiiqda in xadiiska lagu sheega ah inay shaad tahay oo daciiftao sugnayn waxaa sheegaya oo sidaas sugay alimaam abu daawuud iyo ibnu khusayma iyo bayhaqi iyo sheekh albani intuba waxay leeyihiin xadiiska ka mid ma aha daqiiqdu inta kala saxa laakiin daqiiqdu waa lafdi shaad oo daciifa ah. wey ninka ku eedaysanna waa sufyaan ibnu cuyayna isagaa wahmigii ismootiisku ka dhacay sidaa madini waa uu su'aal ahaan ugu soo jeediymanabadiikaintiisa kale waa intaan soo marnay waxaa wariyey marka xadiika addaara qutniy bihi waxaana soo sida xadiidka axmedu axmed baa xujaysay calaa ijzaa'i daqiiqi daqiiqdu inay gudayso oo lagu bixin karuu u daliishaday daqiiqdu raashiinka shiidan in sakaatulfitriga lagu bixin karuu xadiidkan u daliishaday laakiin waxaan e, e, kaalmaynaynin lafdiga daqiiqdu xadiidka ma sugna xadiid kaleay ku soo aroortay lafdigu daqiiqdu oo ibni cabbaas uu nebiga ka warinayo oo ibnu khusayme iyo khayrkii ay soo saareen asagana lafdiga daqiiqdu shaki buu ku yimid oo ma jasmisna ta weeyaane sanadka inqitaac baa ku jira lafdiga daqiiqdu khulaasada soo baxaya waxa weeye xadii marfuuca kuma sugna tayib laakiin macnaheedu hadday sidaas tahayoo xadiis daqiiqda in lagu bixin kara sheegaya aan la haynin xadiis diidayana aan la haynin asalku muxuu noqonayaa asalku in lagu bixin karo wa asalku leanna wuxuu xadiiskii muxuu ahaay abu saciid muxuu ahaa nebigu wuxuuna amray inaan cunto bixinno daqiiqdu soo cunto maaha daqiiqdu waa cunto daqiiqda laguma bixin karo waxaa qaba imaamu shaafici iyo hayrkii baa qaba daqiiq wax shiidan kuma bixi karto waa inay midhihii oo asal ah lagu bixiyo amaa haddii la shiido kuma bixi karto shaafici iyo hayrkii baa qaba masaladan waxay u deliishanayaan aahaar waa se daciifo wax deliiloo diidaya ma jiro umumka xadiidka abu saciidna waxaa laga qaadanaya in daqiiqda lagu bixin karo saas wey manaa saasaana xoog badan saas daraaddeed baa ibnu khusayma caleyh raxmatullah yacni alimaam ibnu khusayma waa a'immada shaaficiyada ee muxadisiintu ka markuu kitaabkiisa saxiixa uu baabaysanaya wuxuu ku baabeeyey oo baab uu sameeyey cuntooyinka oo dhan in lagu bixin karo cuntooyinka o dhan in lagu bixin karo saasaa sawaaba ibni aadamku wuxuu quuto cunto ka dhigto oo dhan sakaatulfidriga waa lagu bixin karaa iyadoon la kala qaadin ayb وcan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اlahi sal lay slam rasuul alle amara wuxuu amray bizakaati اlfitri sakaatulfitriga ayuu amray an tu'addaa in la gudoo la bixiyo qabla khuruuji الnaasi dadku intaynan bixin ila salaati salaada u bixin dadku intaysan salaada aadin in la bixiyo nebigu amray sal lay slam rawahu ljamacatu baa warisay ila bna maajah waxaa deliishaday xadiidkan jumhuurta ayaa deliishanaya oo waxay leeyihiin ama culimmada qaarkood baa deliishanayo sakaatulfitriga waa in la bixiyo intaan salaada la aadin salaada aan la tukanin wey salaadda haddii la tukado wakhtigeedii waa baxay xadiikan dambaa ku cad wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi farada wuu farad yeelay rasuululahi sal lay slm rasuul alle sakaatalfitri ayuu farad yeelay tuhratan xaal ay tahay daahirin lisaa'imi ruuxa sooman ay daahirinayso min allagwi yani hadalka maalaayacniga waalrafai iyo afxumaday ka daahirinaysa laqwiga waa hadalka saaqidka ah ee inta badan carabku iska dhaho laga yaaba inuusan qalbiga ka soo fulin laakiin uun hadalku yani afku carabku iska daldalo iska sheegsheeg rafadkuna wuxuu noqonayaa meeshan laga wadaa bay leeyihin fuxshu lqowl afxumada cayda iyo xanta iyo aflagaadada iyo wixii afxumo oo dhan baa la yidhahdaa rafadka laga wada taasuu ruuxii soomanaa ka daahirinaya wa tucmatan xaal ay tahay wax la quuto lilmasaakiini masaakiintana ay quudin u tahay masaakiintana waa la quudinaya faman addaaha oo maalinkaasi waxaa la doonayaa in gaajada laga saaro masaakiinto faraxa ay la wadaagaan dadka tujaartaee waxhaysta faman addaaha ruuxii guta sakaatulfiriga qabla salaati salaada ka hor ruuxii bixiya fa hiya iyadu sakaatun wey maqbuulatun oo la aqbalay waa zaka la aqbalo wakhtigeedii dhacday waman addaaha ruuxii bixiya bacda salaati salaada ciidda kadibna fa hiya iyadu sadaqatun waa sadaqo oo min asadaqaati sadaqooyinka ka mid waa uun sadaqooyinkii kaleed wakhtiyada kale baxsan jirta mid la mid sadaqa ahaanumbaa lagaaga aqbali laakiin zaka ahaan wakhtigeedii waa ku dhaaftay xaakim baa saxiixiye iyo dahabi waxaa taxsiininaya imaamu nawowi iyo sheekh albaani wuxuuna xadiidku radinayaa jumhuurta culimmada oo qabta maalinka ciidda oo dhan in sakaatulfidriga la bixin karo ilaa qoraxdu intay ka dhacayso waa la bixin karaabay qabaan xadiiska daahirkiisaa radinaya ra'yigaas wuxuuna xadiidku ku cadiyo nas ku yahay salaada ciidda inta la tukanayo intaan la tukanin baa wakhtiga sakadu jooga haddii salaada ciidda la tukado wakhtigii sakaatulfitrku waa dhammaaday allahuma culimmadu waxay ka soo reebaan ruuxii macduura markaa ruuxii macduura dad badanoo macduurinaa jira ruuxii markaa cudurdaar muctabara leh marka bacda salaad wuu bixin karaa wey macnaha ayib xadiiskan waxaa kaloo iyadana loo deliishada culimmada qabta sakaatulfitriga waxaa iskale masaakiinta bas waana madhab ulimada qaarkood ay qabaan waxaana rajaxaya shaikhulislaam ibnu taymiya oo tucmatun lilmasaakiin masaakiintay quud u tahay sakaatulfirigu sida kale ama dhanka kale waxaa qaba sakaatulfiriga masaakiinta keliyu ma lehee sideeddii sinfi ee sakaatulmaalka la siin jireen soo marnay ayaa sakaatulfirigana lagu bixinaya taasi waa madhabuljumhuur shaafici iyo hayrkii baa sidaa qaba yani waxa weyaan sideeddii sinfi baa loo qaybin bay qabaan laakiin bacdu ahlilcilmi oo ibnu taymiina rajaxayo xadiidkan ay xujaysanayaan waxay leeyihiin ma ahe sakaatulfitrigu sakaatulmaalka la mid ma aha masrifka lagu bixinayaay waa masaakiinta keliya iyo fuqaraduna waa la jiraan macnaha wa can isxaaq ibni sulaymaan iraazi qaala wuxuu idhi qultu waxaan ku idhi limaalik bni anasin maalik bn anas waxaan ku idhi abaa cabdillaah abuu cabdillaahiyow kam qadru saaci nabiyi nebiga suuskiisii qadarkiisu waa intee qiyaasta nabiga saaciisu intee wey sal allahu aleh wali wasalam qaala wuxuu yidhi hamsatu artaalin waa shan rodol wa uluun iyo rodol ulukii bilciraaqiyi birutli alciraaqiyi rodolka ciraaqiga marka la fiiriyo bimacnaa suusku wuxuu noqonayaa shan rodol iyo rodol loo qaybiye saddex meelood meeshii ayuu noqonayaa saacii nebigu sal l lay slam saasuu maalik leeyahy rodalku marka waa kala gudubsan yahay rodli jira ama rodol ciraaqi ah mid xijaaziyaa jiray waa kala duwanaayeen marka wuxuu leeyahay kan ciraaqiga marka lagu miisaamo sidaasaa noqonaysaa buuri ana aniga ayaa xasartuhu qadariyey oo qiyaasay buuri anigaa qadariyey oo arrinta fiiriyey sidaasuu noqonayaa buuri fa qultu waxaan ku yidhi ya abaa cabdillaah khaalafta waad khilaaftay shaykhalqawmi qowmka sheekhiisi baad khilaaftay dadka sheekhoodii masaladaa waad ku khilaaftay qaala wuxuu man huwa sheekhaan khilaafay waa kee qultu waxaan abu buuhi xaniifata huwa isagu abuu xaniifata wey shaykhuulqowm ood khilaaftay masaladaa ku khilaaftay waa abuu xaniifa yaquulu wuxuu leeyahay amaaniyatu artaalin saacii nebigu siddeed rodol buu ahaa buu qabaa abuu xaniifa adigana shan rodol iyo ulu baad ka dhigtay marka sheekhii baad khilaaftay ayb faqadiba markaasuu cadhooday imaamu maalik hadaban cadho shadiidan oo daran aad buu u cadhooday uma qaala markaasa wuxuu ku yidhi lijulasaa'ina dadkii nala fadhiyey wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow haati keen saaca cammika adeerkaa suuskiisii keen yaa fulaanu fulaanow haati keen saaca jaddatika ayaydaa suuskeedii keen raggii buu kala dirahaya ah, halla keena buuri magaalada yaala qalay isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi fajtamacad waxaa kulmay buu idhi aasucun suusas fara badan suusyaal fara badanoo magaalada yaallay mid adeerkii ka soo qaada mid ayeeyaydii ka soo qaada mid keen buu yidhi nin walba xadayso waa la soo ururiyey marka meeshii baa laysugu keenay ayib faqaala markaasaa wuxuu yidhi maa taxfaduuna maxaad xifdisantihiin fii haada kan dhexdiisa maxaad haysaanoo isu keenteen xaggay ka yimaadeenoo xaggeed ka haysaanoo xaggee bay ku abtirsadaan fa qaala wuxuu idhi haada kani xadaanii waxaa ii waramay abii aabbahay baa ii warramay can abiihi aabbihii buu iiga warramay annahu isagu kaana inuu ahaa yu'addii mid guda bi haada saaci suuskan ilanebiyi nebiga inuu ugu gudi jiro sakaatulfidriga ugu dhiibi jira wa qaala haadaa kanna wuxuu idhi waa mid kale xadaanii abii anigana aabbahay baa ii sheegay can akhiihi walaalkii buu iiga sheegay annahu kaana inuu ahaa yu'addii mid ku bixiya bi haada saaci suuskan ilanabi nebigu ugu geyn jiray sal lay sl ku bixin jiray wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi xadaanii abi aabbahay baa anna ii waramay can ummi hooyadii buu iiga waramay annaha ayadu addad inay guday bi haada saaci suuskan ilanabi nebiga inay ugu guday sal lay wslam kulli waa loo agtiriyey somaart yani aabbahay ayayday aabbahay adeerkay raggan suusaska soo ururinaya meesha keenaya waa muhaajiriintii iyo ansaartii carruurtoodii waay meeshuna waa madiina magaalada taalle intaan isu keenay oon isu fiirfiiriyey bay shan rodol iyo ulu soo baxday markaan rodolka ku miisaamay marka waa kuwan suusaskii wakhtigii nebiga la isticmaali jiray oo saxaabada carruurtoodii baa hayee abuu xaniifa meel ka keen buui abuu warkiisa meel saar raw daara qutni baa wariyey aarkaas maali mxuu ahay sidaa ninkaasi u warinayo aar sugan maaha aarkaas waa aar aciif ah bal aciif jiddan waay alimaam ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay haada isnaadun mudlim sanadka aarku waa sanad madow buu yidhi sanad madow haddaad maqasho rag fara badan oon la garanayni ba ka buuxa ama rag badan oo ducafaa baa ku jira marka ma sugna laakiin mid ku yara dhow baa jira aar kaleoo kaa ku yara dhow baa jira oo sanadkiisu jayid yahay oo bayhaqi uu soo saaray oo wuxuu ka warinaya nin la yidhaahdo xusayn ibnuwaliid alqurashi waa nin iqoo ma'muuna buu ahaa wuxuu leeyahay waxaa noo yimid ninka la yidhahda abu yuusuf waa ardaygii abu xaniifa wey abu yuusuf baa noo yimid oo xajku ka yimid buu yidhi markaasaa wuxuu idhi buu idhi innii uriidu an aftaxa calaykum baaban min alcilmi fafaxastu canhu warni waxaan rabaa buuhi inaan idinku furo irid ka mida iridihii cilmiga oon baadhay faqadimtu lmadiinata buuhi magaalada madiinaan imid buuhi fa waxaan weydiiyey can isaaci suuskii nebigaan ree madiina weydiiyey buuhi markaasaa waxay dhaheen buuhi saacunaa haada saacu rasuuliillah suuskan aan haysannaba waa kii rasuulka markaasaa waxaan idhi buuhi maa xujatukum fii dalik maxaad xujo iyo daliil u haysataan inuu suuskii nebiga yahay kani ayb markaasaa waxay dhaheen buu idhi na'tiika biاlxujjati hadan berri naga warso jaanisna sii berri baannu xujada inuu suuskii nebiga yahay berri baannu kuu keenayna markaa ii baryey yaa waxaa ii yimid buui ataanii min hamsiina rajulan waxaa ii yimid buu konton nin rag ku dhow ii yimid oo min abnaa'i almuhaajiriina waalansar muhaajiriin iyo ansaar carruurtoodii ah ayaa iyiin buui maca kulli rajulin minhum asaac taxta ridaa'ih ragga kontonka oo muhaajiriin iyo ansaar ardayani carruurtoodii ah nin walba go'a hoostiisa wuxuu ku wataa buui buu ku wataa nin walba suus buu go'a hoostiisa ugu jira meeshii baa la wada keenay ayib kullu rajulin minhum nin kastoo ka mida raggaasi meesha keenay suusaskana nin walba wuxuu sheegahayaa suuskan inuu ka hayo aabbihii iyo aalu aalubaydkii mid adeerkii nin walba waabtirina sanad buu u sameeyey buui markaasaan isu soo ururiyey buui waan isu cabiray buui waan isku fiiriiriyey faidaa hiya sawa buui waaba isku wada midba kontonka suuse meesha la keenay markaan isku fiirfiiriyey wayba isla wada egyihiinba waa isku qaad ayb facayartu markaasaan qiyaasay buu idhi waan qadaray faidaa hiya hamsatu arطaalin wa ulu markaan fiiriyey buu idhi shan rodol iyo ulu bay wada noqdeen buuhi soo ra'yigii ma aha maalik soo ma shan rodol iyo ulu bay wada noqdeen buuhi ayb yanqusaani macahu wax yar laga yaabaa buu inay iska dhimaan fara'aytu amran qawiyan markaasaan waxaan arkay buu idhi xoog badan oon meelle laga mari karin abu yusuf garoo hadda waa ardaygii abu xaniifa horaan ra'yigii abu xaniifuu qabay oo sideed rodol ah inuu saacu yahay ra'yigaa isagoo qabuu meesha yimid baadhistanuu sameeyey waxaa u soo baxday sheekhiisii ra'yigiisu inuu khaldanaa baadhisdeer buu ilangalay suusaskii madiinuhu soo uruuriya wixii markuu ka baaraandegayna waxaa u soo baxday ra'yiga abu xaniifa inuu khaldan yahay xoog badan baa ii soo baxay buu faqad taraktu qawla abi xaniifata fi saaci wa akhadtu biqowli ahli lmadiina buui sheekhayga ra'yigiisii sidaasaan uga tegey waxaanan qaatay buuhi suuska reer madiina qaatay buui saasay ahaan jireen aarkaasaa marka wuxuu leeyahay imaam lbayhaqi waxaan dhihi laha mxuu ahaaye shawkani wuxuu sanadkiisu waa jayid aarkaasaasuma abu yuusuf ku saabsan amaa kan maalig iyo abu xaniifa ku saabsan isagu sanadkiisu waa daciif wuxuuna kutusayaa aarkan dambe in a'immada a'immadii hore afartii imaam iyo ardadoodii iyo raggii a'immada ahaa nin walba ijtihaadku meeshuu la maray xaqdoon bay ahaayeen inay xaqdoon ahaayeenna waxaa ku tusaya meeshuu maray ee la qumanaatay ama sheekhiisu maray hadduu hadhow wax ka xoog badan arko waa isaga tegi jira iska dhaaf sheekhiisee naftiisu ra'yiguu mar hore maray oo waaye uu fatwoonhayo ku camalfalahay hadduu dib uga soo baxo in laga xoog badan yahay waa ka tegaya ra'yigiisa markaasa waxaan maqlaynaa eh, yani waxa weye eh, qawlu shaafici fi اlqadiim wa qawlu shaafici fi اljadiid shaafici mar hore saasuu qabay haddana markii dambe sidanuu qabay waa laba ra'yo iska hor imaanaya waxaad arkaysaa imaamu axmed fii riwaaya afar riwaaya laga yaabaa inuu ka yeesho hal mas'ale keliya afar riwaayo oo afar ra'yi ah ijtihaadaad ah iskhilaafsan kullu daalika waxay kutusaysaa xaqdoon bay ahaayeen marna xaqii baa sidan la noqon way marayaan mar sidan ula muuqan way marayaan masaa'ishaa waxay tahay masaa'il ijtihaadiya hadda ceeb bay noqotay soo maogid yacnii jira hadda ceeb bay noqotay hebel shalay sidaasuu qabay maantana saasuu qabaa waxaaba loo bixiyey fulaan bayna alyawmi waalams soo ma hebel maanta iyo shalay baad maqlaysa war shalay iyo maanta hadduu shalayna sidan qabay maantana sidan la qumanaato sidii u soo baxday haddana uu qaatay xaqdoonnimay kutusiya ceeb maaha waana sidii salafkii a'immadu ay ahaan jireen musiibadu waxa weeye inaad meel hal meel ku xarkagto hal meel inaad ku xarkagtoo lagaa fujin waayo waxay kutusi qilatu yani fiqhin iyo dacfi bay kutusi ama waxay kutusi qilatu likhlaas saas way macana wailaa inaad isbadbadasho kolba daliilku siduu kuugu xoog bato waaqica qiraa'adiisaa laga yaaba inay kaa khaldanayd aad si kaleeto u fahatay masaladaa laga yaaba inay si kuugu taalay si kale kuu soo baxday kolba sidii kuu xoog badnaatay inaad diin ka dhigataa waajiba waana sidaasay a'immadu ahayeen macna hada billahi tawfiiq wsala allahuma wsllam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem